بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإمام أبو الحuسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النسابوري رحimه الله تعالى بسم الlh الرحمن الرحيم kitاab الإيمان wuxuu ku saabsan yahay iimaankii kitaabku saan kusoo maray darsiga ama bilowgii hore ee kitaabka muqadimadiisa u horreysay wuxuu ka mid yahay kutubta la yidhaahdo aljawaamic <clears throat> jaamic buu soo gelayaa waxaan sheegnay jaamicna waxaa la dhahaa kitaabka koobay sideed baab oo abwaabta cilmiga ama sharciga ka mid a sideeddaa baab ee kitaabka jaamic lagu magacaabi karo uu ka mid yahay ama jaamic la dhihi karo haddii laga helo waxaa ka mid ah alcaqaa'id in kitaabka uu ka hadlo caqiidada qofka muslimka ah waxaa ka mid ahayd axkaamta oo taxriim iyo taxliil iyo wixii ku saabsan axkaamu shareeca <clears throat> waxaa ka mid ahayd siirada nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam iyo ghazawaadkiisii wixii ku saabsan aadaabta iyo akhlaaqda iyo makaarimulakhlaaqa qofka muslimka looga laga rabo waxaa ka mid ahee tafsiirka iyo culuumulqur-aanka inuu ka hadlo kitaabku cilmi raqaa'iq cilmiga la yidhaahdo ee qalbiga jilcinaya ee qofka ku xumbaaraya inuu qalbigiisa dabco oo jilco oo cabsi alle ay ku beeranto iyaduna waa inuu ka kooban yahay kitaabka laga helo cilmu lmanaaqib ama waxa saxaabada iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wixii fadaa'iloo laga sheegay marka axkaamtaas ilaa sideed baab weeye isagoo marka ka duulaayo musanifka <clears throat> ama tadbiiqinayo manhajkaas <clears throat> ayuu wuxuu kitaabkiisa ka bilaabay ama kusoo daray ama ku horreysiiyeyba aliimaan iimaankii buuna ka bilaabay liahamiyatihi can gayrihi min alculuum <clears throat> culumta kale marka la fiiriyo iimaanka ayaa ah midka ugu muhiimsan oo acmaasha marka laga hadlayo camalka ugu fadli badan aliimaanu billahi weeye cala aliطlaaq in ilahay la rumeeyo subxaanahu wa tacaala kaasaa ugu horeeya cilmiga tawxiidka ama caqaa'idda uu ku jirana waxaaba lagu magacaabay oo bacdu ahlilcilmi ka abi xaniifata raximahu llahu nacmaan uu ku magacaabay fiqhu lakbar alfiqhu alakbar fiqigii weynaa marka imaam albukaari kitaabkiisa waa kii isaguna sadaarada iyo qaybaha hore iimaanka kitaab liimaan ayuu isagana ka horreysiiyey markii badulwaxyi uu soo maray kadib oo isagoo laftirkiisu iimaanka iyo shareecada idilba bilowgeeda ahaa iimaanka ayuu haddana aad oga hadlay musanifka bukhaari raximah llahu tacaala laakiin alimaamu muslim raximah llah fi bidaayati kitaabihi muqadimada iyo diibaajadaasi culuumulxadiid ka hadlaysa marka laga soo gudbo wuxuu ka bilaabay oo kitaabka u horeeya la dhihi karaa alimaan masalada marka aliimaan waxa ay culummadu ka hadlaan manhajka ahlu sunnaha waxaa iimaan loo yaqaano iyo firaqda kale ee mukhaalifka ee khilaafsan waxa ay iimaan u yaqaanaan waa masaa-isha aada iyo aada loo niqaasho ee looga hadlo ee culummada ay in badan ka hadlaan cilmulkalaamka iyo caqaa'ida iyo tawxiidka daraaseeya waxayna dhahaan marka laga hadlayo iimaanku waa darafaani wa wasat markii laga hadlayo iimaanka iyo dadka iyo ummadda sida ay u galeen islaamka sheeganaysa sida ay u kala aaminsan yihiin dadka muslimka ah ee magaca islaamka sheeganaya iimaanka markii laga hadlaayo saddex qaybood bay noqdaan waa darafaan laba daraf oo iska soo horjeedo oo darab darafu ahlu tafriid iyo darafuu ahla alifraad iyo wasat saddexdaasaa ugu waaweyn darafta koowaad waa dadka gaabiyey ee la yimid naaq wax naqsi ahoo gaaban oo aan ku fillayn oo shareecadii tasaahul iyo muxuu ahaa inay ka gaabiyaan ayay qaateen qoladaas waxaa la dhahaa murji'a murji'ada marka laba weeyaan oo qulaatulmurji'a kuwa la yidhaahda iyo murjiat lfuqahaa labadaasay uqaybiyaan qulaat lmurjia yo waxay qabaan iimaanku aliimaanu huwa tasdiiqu bilqalbi in qofka qalbiga uu ka rumeeyo waxdaaniyat llahi subxaanahu wa tacaala waliimaanu billah ilahay rumayntiisa qalbiga inuu ka rumeeyo oo qalbiga ka caqiideeyo kafa waa ku filanta carab inuu kaga dhawaaqo laa ilaha illa allah acmaasha iyo jawaarixda iyo xubnaha inay sameeyaan waajibaadkii diiniga aha iyo takaaliifti shareecada iyo wixii nawaahi ahaa iyo muxaramaad ah oo laga tago waxaas iimaan shaqa kuma laha oo haba yaraatee wax naqsi oo iimaanka soo gaari ma jirto qofku wax kasta oo uu sameeyo munkar iyo xumaan ama uu ka tago waajibaad diini iyo takaaliif sharciga ah. kuwa waxaa la dhahaa qulaat lmurjia qolada kalena waxaa weeyaan murjiat lfuqahaa oo bacd alfuqahaa baa lagu tunayaa ah, asxaabu ra'yiga iyo qaar kamida lagu sheegaa waxay leeyihin iyagu atasdiiqu waliqraar atasdiiqu waliqraar inuu qofka uu rumeeyo qalbiga ka rumeeyo o iimaanka la yimaado iqraar carabkaana uu ka qiro oo kaga dhawaaqo kuwa la yidhaahdo aljahmiya jirta iyaguna oo iimaanku agtooda almacrifa weey inaad aqoonsato bidalaa-il walnadar walfikr ila akhirih wujuud llahi subxaana wa tacaala iyo rumayn macrifo aqoon aqoontaan baa rabaa inaad aqoonsatay karaamiya ama eh, man la yihahdo kuraamiya ama karaamiya iyaguna way jiraan oo firaqu daalla kamid a ah waxda wujuudahoon u ognahay ma jirto hadday jiraan ayagoon magacaas lahayn bay jiraan un shaydaanku mar walba waa shaqaystaaye ayaguna waxay leeyihiin aliqraar laa ilaha illa allahu haddaa carabka ka tidhaahdo ictiqaad qalbiihi iyo acmaal jawaarixahoo tusta waxaad ku hadlayso intaba lama baahnay inaad afka un kaga dhawaaqda ku filan intaasoo dhan haddii la israaciyo murjaa'i iyo wa akhwaatuha murjaa intii raacsaneed darafka kale waxaa taagan niman la yidhaahdo ahl alifraad oo xadgudub la yimid oo qullaad ah oo aada iyo aada xadda u gudbay ayaguna dhanka waciidka ayay rakiseen nusuusta ku soo aroortay waciidka iyo acmaashada qofkii la yimaado ilaahay ciqaabtiisa iyo cadhadiisa waxaa ku soo arooray tanay xoogga saareen oo waxay iimaan ayaga ku magacaabeen alityaanu bikulli maa amara allahu bihi subxaanahu wa tacaala watarki can kulli maa naha allah in ilaahay wuxuu amray qofka dhammaan uu la wada yimaado wax allaala wixii uu ka tagay uu ka reebayna dhammaan inuu ka wada tago kamaaluliimaan maaha iyagoo asluliimaan bay u tahay asluliimaan bay u tahay oo hadduu qofku shay waajiba ka tago kaafir khaalid mukhallad fi naar bay dheheen waa gaal naarta ku waaraayo salaaddii buu ka tegey soonkii buu ka tegey sakadii buu ka tegey xajkii buu ka tegey ama wax munkaruu la yimid qof buu xantay qof buu caayay namiimuu la yimid wax uun dembi iyo macaasiabuu la yimid ama shay waajibaad iyo waamirris amray buu ka tegey labadaba gaal buu noqonayaa bay dhaheen iimaankuna wuxuu ku imaanoo la dhihi wax allaala wixii lagu amray inaad si aad waxba ka tegin wixii lagaa reebay in waxba la imaanin taasaad mumin ku noqonaysaa qolada khawaarijta la yidhahdaa fikirkaa iskale alwaciidiya oo iimaanka saasay u yaqaanaan qolo garab socoto oo ayagu laftirkoodu aan kuwaas ka sokaynin baa jiro la yihahda muctazila oo waxay qabaan ayaguna sida kuwaas oo kale laakiin waxay leeyihiin kaafir waa gaal la dhihi maa ifka lagu ballaarin mahaye meeshii gaal la dhihi lahaa manzila bayna mansilatayn bay ku magacaabeen labada manzilo u udhexeeya halkaas ku jiraa laakiin natiijada waa iskugu mid iyo ma'aalka natiijada iyo ma'aalka iyo meeshay ku dhammaanaysa oo ah qofka sidaa ku dhinta inuu naarta intuu galo ku waarayo ayay qabaan hadduu murtakibulkabiira yahay kabiiradaasna ama waa shay waajib oo laga tegay ama waa shay muxaram oo munkarah lala imaaday muctasilo waa la yidhahdaa iyaguna waa kuwaas iska raaci darafka wasadka ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasada wasadka muslimiinta marka laga hadlaayo bayna annasaara walyahuud bay wasad u yihiin oo udhexeeyaan bayna alfiraqi daalla marka laga hadlaayana firaqda ahlu tafriidka iyo ahlu ifraadka ahlu sunnihi baa udhexeeya fii kulli masaa'il alcaqiida markii masale kastoo caqiidada lasoo qaado mar walbaba dhexdaasuu xaqa ku jiraayoo yani shayga dhexda ah iyo iqtisaadka iyo mxuuha alqasdu alqasd buu nabiga alay slam yiri tabluqu dhexdhexaadkaasi ku jiraa inaan laga gaabinin iyo inaan xadda la gudbin ehl <clears throat> sunnaha marka waxay leeyihiin iimaanku qawlun billisaan wa camalun biljawaarix waictiqaadun biljinaan aw bilqalbi in qalbiga caqiida horta laga caqiideeyo iimaankaas iyo waxdaaniyada alleh iyo wixii lisamray in la rumeeyo qalbiga in la gashado ko carabka inaad kaga dhawaaqdo laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah iyo wixii iqraaraha laga raba in la qiro saddex in xubnaha iyo jawaarixdu ay u rumeeyaan waxaad sheeganaysa qalbiga inuu ku jiro ama carabka aad kaga dhawaaqaysa muslim baanahay xubnahaada waa inay rumeeyaan oo salaadii lagaa arko soonkii lagaa arko xajkii cibaadadii lagaa arko wey saddexdaasoo laisku daraa iimaan la yidhaahdaa haddii saddexdaas ayaga ah iimaankii tasdiiqiha qalbigaha waa laga maarmaan oo haddii qalbiga qofka uu gelin waayo afka uun kaga dhawaaqo gaal isqarinayo weyaanoo munaafiq buu noqon afka hadduu kaga dhawaaqo qalbiga waxba una ku jirin qalbiga hadduu wixii ku jiro <clears throat> carabku kaga dhawaaqay gaal muuqda weeye gaalnimadiisa muujistay hadduu intuu qalbiga ka geliya iimaankii ugu jiro oo carabkii kaga dhawaaqo mumin baan ahay uu leeyahay carabkiina uu ka sheegay laakiin uu la imaan waayo axkaamtii shareecada la imaan waayo wixii uu ka tago wixi uu inkiro oo macluum min addiini bidaruura u inkirana ama nusuus khaasa ay kusoo aroortayna waa ku gaaloobaya wixii laakiin kasli iyo wahsi iyo muxuu ah gaabin oga ugu sameeyo oo munkaraad iyo macaasi iyo kabiiraba ha ahaatee wuxuu ku noqonaya faasiq magacaasu yeelan <clears throat> markaase waxay leeyihiin culamaau ahlusunna ama madhabkaas iyo manhajka caqiidata ahlusunna waxay leeyihiin qofka muslimka ah ama mu'minka ah ee iqraartiina laga helay tasdiiqu qalbigana qalbigana ka rumeeyey acmaashii waajibaadkii islaamkana samaynaya laakiin munkar ku dhacay iyo macaasi ama kabiiro la yimid waxaa la leeyahay muuminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi baa la leeyahay muminun biiimaanihi asluliimaankii waa leeyahay laakiin waa faasiqoo kabiirada uu la yimid buu faasiq noqonoo la huwin mahayo sifadii iimaankeeda dhammayska tireed laswada mahaye iimaanka asalkiisa waa haystaan laakiin faasiq weya fii kabiirati ayay leeyihiin waxay ku dareen aliimaanu yaziidu wayanqus oo waa midda ay marka natiijada halkaasi ay ku socdaan ay leeyihiin qofka kaafir la dhihi mahayo yaziidu wayanqus waa nusqaamaya inuu ka baxa laakiin waxay ku xidhan tahay axkaam kale iyo masaa'il kale ayay ku xidhantay inuu ka wada baxo yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya daacada markuu la yimaadana iimaanku waa waa ziyaadaya macsiyo iyo xumaan markuu la imaadana waa nusqaamaya sidaasayna madhabka ahlulxaqa waa sidaas kitaabu liimaan baabu bayaani aliimaani walislaami walixsaan saddex shayba marka meeshan jirta iimaan iyo islaam iyo ixsaan iimaankaa ka soo hadalay islaamka iyo iimaan maxaa udhexeeya waa isku mid maehe waa kala yihiin maehe markii la wada sheegana way kala yihiin oo mid walba wadu qaadan oo midna acmaasha daahiradaba ku dhici waa islaamka istislaamka iyo inqiyaadka iyo muujinta qofka waxa ka muuqanaya islaamnimo la yidhahda iimaankuna waa acmaalulquluub oo waa qofka muctaqadkiisa iyo caqiidada qalbigiisa ku jirto acmaalulbaatin waaye haddii laakiin hal isku hal la sheego kii kalena waa soo gelaya iimaan muminiin hadii amanu hadii la yihahdo waa soo wadageli islaamkana waa soo gelaya muslimkana soo gelaya amaa ixsaanku asagu waa ka xeeldheeryahay labadaba waa qalbiga qofka inay mar walbaba ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mar walbaba ilaahay uu iska jiro la jiro axkaamtiisii iyo shareecadiisii kana iskana jiro muxuu ahaa ilduuf iyo xumaan inuu ku dhaco mar walba uu iska jiro qalbiga ilaahay mar walba ku hayaa yaa ixsaan la yidhaahdaa marka ama raqba ama rahba noocay ahaataba sida xadiidka noogu imaan doonto kaanaka taraah waa raqbadii fain lam takun fainahu yaraakana waa rahbadii wey maraatibtaasu isagana leeyahay marka aliimaanu walislaamu walixsaanu mid walbana wuxuu leeyahay saddexa marka laisku daro maraatib maraatib diin baa laisku dhahaa diin bay soo wadageli iimaankii iyo islaamkii iyo ixsaankii sida xadiidu jibriil noogu imaan doonto mid walbaba markay saddexdaas maraatibuddiin soo wada galeen arkaan buu haddana yeelan oo iimaankii wuxuu yeeshay lix rukni buu yeeshay lix tiir islaamkina meequu yeeshay shan tiir buu yeeshay dacaa'im kibaar waaweyn ixsaankina muxuu yeeshay hal tiiruu yeeshay ixsaanku alkhlaas wey wlmuraaqaba inaad ilaahay dartii waxa u samayso qalbigan alla ku hayso hada huwa rukn isaan isaanka ruknigiisa kaa kelia wey marka saddexdaasi markaa shan meela iyo lix meela iyo hal marka laisku daro labiyo tobankaasa marka waxay noqon dacaaimta iyo arkaanta diinta oo idil ayay noqonaysaa walikullin min hadihi اarkaan shucab mid walbaba haddana wuxuu sii yeelan shucab iyo farqo iyo laamuu sii yeelanoo waa kala koreeyaayoo waa kala sarreeyaayoo ziyaaratulimaan nusqaanihidii bay soo wada gelaysaa oo waa kuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuun aclaaha qawlu laa ilaha ila allah wa adnaaha imaadat lada can ariiq marka aclaa iyo adnaa buu leeyahay isaguna oo halkaasna waa dhinaca kale marka laga fiiriyo wa calaamati saacati saacadda calaamadeeda wa wujuubi liimaani iimaanka waajibnimadiisa biihbaati qadar illaahi subxaanahu wa tacaala ilahay qadarkiisaoo la rumeeyo la ihbaatiyo inay waajib tahay wa bayaani daliili cala tabari in laga beri noqdo inay daliilkeedii oo la caddaynayo miman laga beri noqdo laa yuminu bilqadar aan rumaysnayn wa iqlaadi lqowli in lagu adkeeyo hadalka fii xaqii qofka noocaas ee qadarka diida intaasoo dhan waa iska waa axaadiidta soo socotuu kuu aruuriyey oo culimmadii dambe muslim ma lehe ayaa arrimahan ka fahamtay axaadiista soo socota ama imaam muslim kitaab liimaan intaasuu ku kaaftoomay wi allaale wii markaa isku baab noqon karo inta hadda ay ka fahmeen culamada ahna axaadiisteeda meel iskugu keenay intii kale haddana baab kala qaadan karta axaadiisteeda haddana meel iskugu keenay kor kale kitaab liman bay ka wada yihiin qaala abuxusain muslim ibnu xajaaj alqushayri raximahu llah wuxuu yidhi bicawni illaahi nabtadi ilaahay kaalmihiisa annagoo ku dhegan oo kaalmaysanayna alle yaa nabtadi u bilaabaynaa kitaabkii wa iyaahu ilaahay ayaa nastakfi kaalmo weydiisanaysa ku kaaftoomaynaa nastakfii inuu nakaafiyo oo nagu kaafiyo khayrkii wanaagga aan ka dalbaynaa nastakfii natlabu minhu an yakfiina wamaa tawfiiqunaa waafajintaanadanu ma aha ilaa billaahi ilaahay xaggiin buu ahaaday ilahan baa waafajinta iskale jala jalaaluhu alle tawfiiqda waxaa weeyaan tawfiiq bilkhayr iyo waxaa ka soo horjeeda khudlaan altawfiiq did lkhudlaan marka tawfiiqda waxaa khayrka in ilaahay intuu ku tuso oo kuu sahlo haddana aad la imaataa tawfiiq la yidhaahdaa in sharta iyo macaasida iyo munkaraadka lagu sahlo oodayna ku dhacdana khudlaan baa la yidhaahdaa marka wamaa tawfiiqunaa khayr waafajin ilaa ma lihin ilaa billah ilahay unbaa iskale subxaana wa tacala ilahay unbaa waafajinta iska iskaleh oo qofkuu rabo khayrka tusi haddana waafajinaya la imaashihiisii iyo hoggaansankiisii iyo kusabirkiisa qaala xadaanii abu khayama alimaamu muslim wey qaalada <clears throat> xadaanii abu khayama zuhayr binu xarb qaala xadaanaa wakiic cilmu riwaayat alxadiid waxaa ka mida masaa-isha laga hadlo siyaqan laga hadlaayo siyaquladaha la yidhaahdo iyo inay kala duwan yihiin musanifka alimaam muslimna wuxuu ka mid yahay ragga a'imatulxadiidka ka mid ahee aada iyo aad daqiiq si maaragtay diqaa oo aad u xeeldheer u kala ogaada u kala ilaaliya una dhowra yacni duruqda ama siiqadaas siiqata adaha hadba qaabkii uu kusoo xifdiyey culamada looga soo qaaday marka waxaad arkaysaa xadaanii waxaad arkaysaa xadaanaa waxaad arkaysaa ahbaranii waxaad arkaysaa ahbaranaa way kala yihiin marka xadaanaa iyo xadaanii way kala tahay xadaanii waxa weeyaan ardaygu inuu sheekha keligii ka maqlo sheekhu hadli buu keligii ka maqlo xadaanii buu dhihi xadaanaana waa inuu ardaygu maqlo sheekha isaga iyo ardo kale ay ka wada maqleen xadaanaa buu dhihi markaas ma aha marka xadaanaada mucadamu nafsiidii nuxaadda ay dhihi jireen ma aha oo naada mararka qaar qof keligii uu iska dhahan karo isagoo isbunbuuninaya ma ahe xadaanaa waxaa weeyaan waa markii dad jamaacaha ay wax kula dhagaysteen weeye akhbarana akhbaraniina waxaa weeyaan alqiraa'a cala sheekh haddii sheekha lagu dul akriyo aad ku dul akhrisa keliga akhbaranii baa dihi haddii lagu dul akhriyo sheekha adna aad dhegaysanaysa ama aad ku dul akhrisa kuwana kula dhagaysanayeena akhbaranaa baa dihi sidaa marka waa duruqda iyo qaabka ahlulxadiidka ay mareen bay ka mid tahay qala xadaani abu khaysama zuhayr bnu xarb qala xadaana wakiic bnu jarax ibnu maliix ruaas can kahmasin kahmas bnu xasan can cabdillaahi bni burayda can yaxya bnu yacmarin xaa ayuu yidhi soo ogaana xaada maxay tahay sheekh afar shay bal soo sheega ko waa iska wada hadasheen ade hal nin baa raba inu hadlo isku qarsoonaysa aye nin ha hadlo walaale dheh aye ko taxwiil sanad maxaa laga wadaa sanad baa la meel la gaadhsiiyey waa laga waray ku kalaa la bilaabay meel bay isku tageen ko haye ka kale yaa shegi kara yaa kale oo sheegi kara hay ya alxadiid baa lasoo gaabsaday iyadoon sax weey haye xaail min alxaail oo bayna sana hada sanadka sanadkan xaada lagu kala goynayaa akiiran a ya ramzu sax oo haddii loo marayn lahaa can yacmar markii la maraayo xadaana ubayxadaana cubaydullahidaas in khalad loo maleeyo oo la yidhaahdo xageeba u aaday sanadkaas khalad mehe sax weeye yaa laga soo gaabsaday eder waa la dhahaa <clears throat> waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaadi alcambariyi wahada xadiiuhu wakaa marka wuxuu kamid yahay imaam muslim waxyaalaha uu kaga duwan yahay imaam albukhaari inuu ilaaliyo muraacaat alfaad aruwaat fii riwaayat alxadiid ruwaadda alfaadda ay istikhdaamsadaan ay isticmaalaan lafdiga xadiidka meesha bukhaari raximah llahu tacaala uu mashhuur ku yahay riwaayat alxadiidi bilmacna markaa lafdiga nin walba midkuu lafdigu lahaa buu kuusii sheegi muslim raximah llahu tacaala wuxuu yihi wa hada xadiiduhu wuxuu ka wadaa <clears throat> nimankaa ayaga ehe laga soo hadlay cubaydullah binu mucaad alcambari ayaa noo warramay buu yidhi marka horena yaa u sheekeeyey abu khaythama marka abu khaytame iyo cubaydullaahi labada waa sheekhulmuslim muslim bay sheekh u yihiin xadiidkan soo socda lafdiga ayaa iska leh cubaydullahi bin mucaad alcambari abu khaytamena xaggee aaday xadiid midkan lamida ah, xagga lafdiga macnaha kala mida ah, xagga macnaha laakiin erayadan eraya ka duwan ila eraya mutaraadifa ayaa jirtee ayuu leeyahay laakiin macnaha waa iskaga mid lafdigan laakiin waxaa iska leh ninka la yihahdo cubaydullahi bin mucaad <clears throat> markaa waraxnimada iyo ixtiyaadka iyo taxadarka imaamu muslim uu taxadaray bay ka mid tahay wa hada xadiiuhu xadiidkiisi weeyaanoo xadiidka lafdigiisa soo socda cubaydullahi baa iska lehe malaha boo khayama qaal xadaanaa abi aabahay buu leeyahay waa ninka leha mucaad alcambari qaala xadaanaa kahmas ibnu lxasan labada sanad marka dhinaca kale laga fiiriyana mutaabacaa ku jirta oo kahmaskaasaa midaarulxadiid ah labada sanad kahmas baa iskugu imaadeen waxaa ismutaabacinaya mucaad alcambari iyo wakiic ibnu jarax baa marka ismutaabicinaya mucaad alcamberi iyo wakiic ibnu jarax maxaa faa'iidaha marka laga helay waxaa laga helay kow xadiidka qaraabadu ka baxay qariib maaha laba sanadka marra naazil buu ku yimid marra caali oo sanadkaa hore imaamu muslim wuxuu tirsaday abu khaythama zuhayr ibnu xarbi wakiic saddexdaasuu kaham iska tirsaday sanadka labaadna cubaydullaahi iyo aabihiisa oo mucaada basuu ka tirsaday kahams sanadka dambaa marka caali ah kaa horena waxaa weeyaan naazil weeyaan an ibni burayda ayuu ku yidhi ayadana waxyaalaha lagu kala faa'idaday kamid tahay haddii sanadkii hore cabdullahi ibnu burayda lagu yidhi kan dambana ibnu burayda lagu yidhi labada waa isku mid raawi kasta oo labada ruwaada ka mid ahna midna cabdullaahi buu isticmaalay midna ibnu burayd uu isticmaalay waana isku hal nin ah an yaxya binu yacmar qaala wuxuu yidhi kaana awala man qaal qofkii u horreysay yihaahda fi lqadari qadar ka hadla qadarka qofkii u horraysa ee ka hadloo yidhahda wax qadar la yihahda maba jirtaba bilbasrati magaalada basrana joogay macbad buu ahaa macbad aljuhani macbad binu cabdillaahi bin uwaymir <clears throat> macbad ibnu cabdillaahi binu cuwaymir aljuhani ninkaasuu ahaa waa ninkii u horreeyey ee aasaaska qadariyada madhabka la yidhahda ee firaqu daallada ah oo ah mujuusu hadi lumma ummaddan mujuusteedii buu ku tilmaamay nabig sala allah alay waslam xadiis saxiix abu daawuud soo saaray ninkaasaa bilaabay marka waxay leeyihiin qadariyadu wax ilm ilaahay cilmigiis ah oo horreeyey oo waxa dhacaaya ee koonkan ka dhici doona mustaqbalka ilaahay uu sii ogaa ee uu looxul maxfuud ku qoray cilmigiisana la socday maba jirtee shay walbaba markuu dhacu ilaahay ogaan umuurtoo dhanba waa unuf mustaanaf markaasay bilaabanaysaa bay leeyihin saasay leeyihin marka waxaa wey waa fikir aad iyo aad u khaldan ninkaasaana u horreeyey wuxuu leeyahay marka ninkan raawiga ah ee xadiidka warinaya ee muxuuha ah taabiciga ah waa ibnu burayda waa yaxya bnu yacmar wuxuu leeyahay faindalaqtu waan tegay ana aniga iyo wa xumayd bnu cabdiraxmaan baa tagnay alximyari labadaa nadaasa tagnay xaajayni xaalaan nahay laba xaaji oo xajka aaday aw muctamirayni cumraan aadnay oo makal mukarramayaan cumro u aadnay haddaan tagnay faqulnaa waxaan nidhi low laqiina waa niman nimankaasi bidcada ahee qadariyada inti kasoo dhex dilaacday wax culummo ahoo shaafiyo daaweeya oo gaar ahaan saxaabada nabiga maynan helin marka wuxuu le law laqaynaa law laqiinaa haddaan la kulmi lahayn axaddan qof min asxaabi rasuuli illahi saxaabada nabiga ka mida ah sala allah alay wasalam oo lahu aan weydiino camaa yaquulu haaulaa macbad ljuhani iyo ardada uu samaystay waxay ka sheegeen fi lqadari qadarka ay ka sheegeen qadarba ma jira ay dhaheen haddaan arki lahayn wax culummadii saxaabadii nabiga oo naga shaafiya lakaana axsan waa ficlaan lahayd sidaasay kusoo sheekaysteen fawufiqa lana waxaanana waafajiyey bixusni niyatihim wa xusni dalabihim cilmigii iyo khayrkii ay dalbaayeen darteed ilahay wuxuu waafajiyey tawfiiqdii fawufiqa lana waxaanana waafajiyey allah waafajiyey cabdullaahi bnu cumar ibnu lkhaaab ayaan waafaqnay oo kamida fuqahaau saxaaba wa akarihim xadiida kamida daakilan isagoo soo galay almasjida masjidulxaraamkii maka markaan gallayba waabaka cabdullahi bn cumar ibn khaaab radia allahu canhu wa saxaabada nabiga ragga tatabuca iyo sunada nabiga raacideeda oo ugu horeeyana uu ka mid ahaa wuxuu leeyahy fatanaftuhu markaasaan gees ka raacay ana aniga iktanaftuhu waa dhinacaan ka maray ana wa saaxiibi aniga saaxiibkay ikhtinaaf labada garab wuu ku fasiro wuxuu ku yidhi axadunaa midkaano can yamiinihi dhanka midigta ayuu ka socday walaakharu midka kalena can shimaalihi bidixda ayuu ka socday waa aadaab wanaagsan oo dadka ahlulfadliga iyo ahlulcilmiga iyo inay dadka ay ka socdaan garbaha ka socdaan oo aan maaratay la daba soconin ama aan la hor soconin <clears throat> dhinacyahay ka socdeen isaga dhexda ku jiraa <clears throat> fadanantu waxaan male fadanantu ninkay raadinayen way heleen <clears throat> yaa hadli marka oo su-aasha weydiin wuxuu yidhi fadanantu waxaan maleeyey ana saaxiibii saaxiibkay sayakilulkalaama hadalka inuu uga ilay aniga inuu hadalka ani igu hadlaynaayo inaan hadlo yaan maleeyey buu yidhi sababtuna waxaa weeyaan asagaa xagga hadalka iyo faseexada iyo lagu yaqaanay jur'ada iyo dhiiranaashaha yaa lagu yaqaanay faqultu waxaan idhi buu yidhi abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan ow waa cabdullaahi bnu cumar bnu kunyadiisii inahu shaniya qad dahara waxaa soo daahiray waxaa soo muuqday qabla qibalanaa qaabka hoosta weliba qibalanaa jihada annada iyo xagga annaga iyo basra waxaa ka soo baxay naasun dad yaqra'uuna alqur'aana quraanka aanka akrini qur waa ka wa akrinayaan wayatakafaruun qur-aankiibay dalbaa yatakafaruuna alcilma cilmigina way dalbaayaan yatakafaruuna qaafka hormarisa iyo yatafaqaruuna oo faada hormaraysa labadaba waa la sheegay labadaba waa la wariyey yatafaqaruun waxaa kaloo jirta inaad meesha fada cayn geliso oo tidhaahdo yataqacaruuna yataqacaruun taqacurkuna waxaa weeyaan waa addukuulu fii qawsi lkalaam cilmiga hoos in loo galo oo masaaisha hoose la galo ayaa taqacur la yihahda qacriga in la galo niman qur-aankana akrin xaggan kalena cilmigaan ka gaabsanaynin barashadiisa iyo inay hoos usii galaan aad u dalbaanna caan bay ku yihiin waa laba sifoo fiifiican haddee wadakara laakiin wuxuu sheegay min shanihim xumaantoodina xaalkooda iyo waxay la imaadeen diinta inaad barato qur-aankana akhriso way fiican tahay laakiin meesha lagu dhumo waxaa weeyaan inaad fahamka oad meel kale la aado oo fahamkii adiga jeebkaadun kala imaato meesha way meesha dhibaatada keenta calaa fahmi salafi saalix baa la rabaa silsilada dahabigaa ee shareecadeena iyo diinteenna ay ku timid ee ahlulcilmi waa iska dhaxleen sidaasaa la rabaa in sharaxii iyo fahamkiina laga qaatee in adigu uun waxaad ka fahantay carabi ahaan aad iska fasirata maaha a qofka khada'iisaa ka badannaanaya sawaabkiisa asaga oon sanad iyo fahamkii salafu saalix aan wax ku baranin wax iska akhrisanaya khada'iisaa ka badan sawaabka iyo saxdiisa wadakara min shaanihim shaanigoodii buu sheegay wa annahum ayagu yazcumuuna inay sheegayaan an laa qadara qadarba ma jiro waxaase ka dhaqaaqeen qadarba ma jiro inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar buu ilah leeyahy qur-aanka ay akrinayeen siay ilduufeen fiiri siay ilduufeen qur-aankii baa ka hadlaaya marka xadiista nabiga calayh salaam baa ka hadlaysa kullu shayin biqada'in waqadar xata alcajzu walkiis xata alcajza walkiis wax walbaba waa qadar ilaahay qoray doqonnimada iyo caqliga xataa allah qoro qadar ilahay weeye axaadiis iimaanka arkaanuliimaankii bayba ka mid tahay aliimaanu bilqada'i walqadar marka qadar maba jiray leeyihiinoo waa ana alamra umuurtu unufu wax hadda bilowday un wey marka ay bilaabatay unbu ilahay ka warheli wax sii horreeyo sii qoraamaba jiraba saasay dhaheen nimankaasaan aragnay dhinac qur-aan akhris iyo cilmi waa ku aragnaa dhinacna waxaanay la imaadeen qaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi caro intuu carooday wuxuu yidhi fa idaa laqayta ulaaik kuwaa ah haddaad la kulanto fa akhbirhum waxaad u sheegtaa annii anigu beriun aan beri ka ahay minhum xaggooda wa annahum ayaguna buraa'un aan beri kan ay iga yihiin minii xaggayga waa dayro inaan dayro kala nahay oon dayriyey iyagana idayriyeen shaqana aanan isku lahayn iga gaarsiin farriin dega wey isku doon iyo isku wada inaan aqaadaynin nimanka ayagoona shaqo isku lahayn issheeganaynin nimankaasi rukni dhan oo arkaanul iimaan ayay banaanka iska dhigeen oo ka dhex baxeen kuwaa marka beri baan ka nahay waladii allihii baa ku dhaartay buu yidhi yaxlifu uu ku dhaarto bihi allaha cabdullaahi uu ku dhaarto cabdullahi binu cumar cabdullaahi binu cumar axadka uu ku dhaarto allaha ila aadka laguma dhaaran kare axadka uu ku dhaartay cabdullaahi bin cumar allaha isagaa iska hadlaay yaan ku dhaartay low ana liaxadihim nimankaas mid ka mida hadduu mila uxudin uxud oo kale leeyahay dahaban oo dahaba oo fa anfaqahu uu nafaqeeyo buurta weyn ee madiine ku taalla uxud la yidhaahdo akbaru jibaal lxijaaj buuraha u waaweyn bay ka mid tahay buurtaas oo dahab ah hadduu sadaqaysta mid ka mida nimankaas maa qabila allahu ilaahay kama aqbalayo minhu xaggiisa xataa yuumina ilaahu ka rumeeyo bilqadari qadarka u ka rumeeyo maxaa yeelay gaalo wey hadalka saasuu keenaya wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaathm ilaa anahum kafaruu biاllahi wa birasuulih ilahi iyo rasuul bay ku gaaloobeen ku gaalo qofki ila rasuul ku gaaloobana wax laga aqbali nafaqa iyo sadaqa oo laga aqbali maba jirtaadi xaggaas u tuuray waa gaaleeyey radia allahu canhu nabigana mujuusu hadi lumma bi ummaddan mujuusteeda ayuu ku tilmaamay oo nimanka mujuusta la yidhaahdee dab caabudka aan diin samaawiba haysanin waxay leeyihiin nuurka iyo mugdiga nuurka iyo mugdiga wixii khayr oo dhanna nuurka u tilmaamayaan ilaahan khayrka wey wixii ah, eh, eh, mugdi ahna ilaahan sharka weeyaan saasay dhahaan kuwana waa sidoo kale oo qoladoodii dambe ayada qadariyadaas kala baxday kuwii dambe mutaakiriin qadariya waxay qabaan alkhayru yunsabu ila allah washaru laa yunsabu ilayh khayrka ilahay waa loo sharka laakiin ilaahay ma qadarin sharka ilahay waxba kama oga mana qadarin ayay qaarkood qabaan marka xaggaasna waa layihi uma qaala markuu nimankaas ayagaa xukun saaray inay yihiin niman aan diin lahayn waxaana laga aqbalaynin ayuu daliilkii qadarka haddana keenay uma qaala cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi xadaanii abi aabbahay baa ii warramay cumar ibnu khaaab ahaa abuu xafsin amiiru lmuminiin radia allahu canhu wa qaala wuxuu yidhi baynamaa naxnu naxnu annagoo cinda rasuuliillah rasuulka agtiisa joogna calayhi salaam daata yowmin maalin idalaca calaynaa waxaa nugu soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi hiyaabi markiisa cadidooda uu daran yahay narcan caad shadiidu sawaadi shacri timaha madowgeedana uu aad u daran yahay timihiisan timihiisana aad u madow yihiin laa yuraa iyo laa naraa labadaba waa la wariyey laa yuraa laguma arkaayo calayhi korkiisa aharu safari calaamad safar iyo raad safar musaafir waa la yaqaanaa dhafarxumada ilan waa qof cuntadiisi iyo cabidiisi iyo jiibkiisi iyo raaxadiisi o dhan ba ka tegay marka markaba qofka musaafirka waa ka muuqanaya dadka kale hadday noqoto muxuu ahaa nadaafada iyo siigada ka muuqata nadaafada waxaasoo dhanba ninkii nin calaamo safar ka muuqatana ma aha walaa yacrifu mina axadun qof nagamid oo reer madiine oo garanna ma jirto dadkii madiine deganaa ayaana meesha fadhiya oo nabiga hor fadhiya sala allah alay wasalam qofkan cusub ee qariibka ahna waxaa la rabay inuu musaafir meel looga yimaado uu noqdee calaamo safar kama muuqato oo waa dhalaalaya markiisiiyo asagiba <clears throat> la yaabka koobaad badaa weeye xataa jalasa ilaa uu fadhiistuu soo socday ila nabiy nabiga calayhi salaam buu la fadhiistay faasnada asnada rugbatayhi labadiisa lo wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi rasuulka labadiisa low sidaa si edban oo edab leh nabiga calayh salaam buu labada low labadiisa low ayuu saa u qaabiliyey wa wadaca kafayhi labada sacab iyo dhuubabkiisa sacabihiisa wuxuu dejiyey calaa fakidayhi fakiday nafsihi asaga bawdadiisu saa gacmihiisa u saartay waa asagaa saaraya sidaa waa lagu eriyaa saasaana xoog badan ma ahe nabiguu saaray calayhi salaatu wasalaam mubaalaqatan litacmiya mubaalaqatan litacmiya watacajub inuu dadka ay la siyaabaan oo la garan waayo ninkan muxuu ahaa haddana ayuu gacmihiisi wuxuu nabiga alay slam boodada ka saaray ayaduna waa la yidhi wa qaala markaasu wuxuu yidhi hadduu shakligaa u fadhiistay yaa muxamed ayuu yidhi ayada laftirkeedu waa nooc tacajubka keeni oo ku sii daraya ninkan hariibna ma aha hariibna waa yahay waa kan yaa muxamed buu leey lamana ogolo yaa rasuul allah iyo yaa nebiy allah waxaan ka ahayn in nabiga loogu khidaabo yaa muxamed ayuu yidhi muxamedow lamana ogolo inaad tidhahdo yaa muxamed rasuulka sala allah alay wasalam awsaaftiisii wasfu risaala iyo wasfu nubuwa inaad tiraahdo waa ku banaad ya muxamed iyo ya rasuulallah iyo ya xabiiballah iyo ya khayru khalq ayib abirnii waxaad iga warantaa can ilislaam islaamka iga waran islaam maxaa la dhahaa faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alislaamu islaam an tashhada an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu shahaadateynki inaad tawxiidsato oo alla waxdaaniyadiisa aad qirto risaalada nabi maxamedna aad u qirta sala allah alay wasalam labadaasaa usuuludiinka asal u ah oo shareecada inteeda kale o dhan ba soo hosgeli markaad ilaahay keligii rumaysa waxdaanadadan u qirto wixii cibaadaha oo dhanna maxamedun rasuululahi bay soo geli oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii uu loo soo dhiibay iyo cilmiguu dadka baray calaa wifqihaa iyo wadadeeda iyo jidkeedaasa laa ilaha ila allahu lagu xaqiijinao cibaadada alle loola imaano oo lagu xaqiijinaya haddii aad markaa aad labadaa mid ka mida qofka uu ka tago lama aqbalay ikhlaas iyo alla iyo tawxiidna waa la rabaa in camalkaas lala imaanayo mutaabaca ay la imaato oo ad rasuulka calayhi salaam wuxuu la yimid ku raacdana ay labadaasa marka waxaa la dhahaa shardi alcibaada cibaadada labadeeda shardi wa tuqiima salaata salaada inaad ogto soo maaratid salaada in la ogana waxay kamid tahay islaamnimadii wa tuutiya zakaata zakadana aad bixiso dadkii mudnaa wa tasuuma ramadaana bisha ramadaanna aad soonto wa taxuja lbayta kacbadana aad xajiso beytka ilaahay in istadacta wa haddaad karta beytka ilaahay xaggiisa sabiilan wadadii aad ku aadi laheyd jidkii haddaad awood u leedahay jidka asaga waxaa laga hadlayaa isticdaadkii iyo qabanbaaladii iyo diyaargarowgii iyo wixii kugaarsiin lahaa hadday sahay noqoto iyo haddii amni iyo nabadgelyo noqoto iyo haddii caafimaad iyo jismigaada oo u diyaarsan ay noqoto intaba sabiilkii bay soo wada geli qaala ninkii wuxuu yidhi markuu nabiga jawaabtaas siiyey sadaqta run baad sheegtay buu yidhi qaala wuxuu yidhi cumar facajibnaa lahu waan la yaabnay yasaluhu wuu weydiinayaa yasaluhu ka hayati ljaahil qofka su-aasha culummada weydiiya waa kee waa qofka masalada garanayni masaladadan garanaynin baad wax weydiini marka su-aal buu weydiiyey nabiga sidaasoo waxba garanayn wayusadiqu run baad sheegtay buu leeyahay sida isagoo yaqaanay marka wayusadiqu run baad sheegtay run baad sheegtay macnaheed waxaa weeyaan wixii aan ogaa ee saxdahaabaad sheegtayoo ad ilahay waa runtaa markay noqotona wa wa maxaa weeyaan qof wax sii yaqaanay wey tana marka tacajuba saa isku keeni marka inuu qofkan su-aal la yimaado aqoon la-aan xaggana uu yihahdo waa saxa waa sax waa sax uu yihahdo ma dhici karto hadduu hadda qof su-aal ku weydiiyo masale u kale sheekho masalada maxay tahay oo jawaabti siiso oo ku yidhahdo runtaa uu ku yidhahdo qof ku moolinayey oo ku baarayey oo raba adiga iyo meesha cilmigaada aqoontaada ay gaarsiisantaha ina inuu ogaado rabay in baad ufahmi a ah, waa runtaa a ah, jazaaka allahu khayran iyo axsanta iyo cilmi baan kaa qaatay iyo waxaasaa la sugaayay mooyeene run baad sheegtay musbaqan arrintaas marka wax lala yaabo qaala wuxuu yidhi fa waxaad ii sheegtaa marka can iliimaani bal iimaan ii sheeg iimaanka iga warran islaamnimadii waa shantaas la sheegay arkaanu islaamka waa wax muuqda oo qofka ku muuqda wey muslimka ayaa islaam baa lagu noqdaa waa lagu islaamaa waa lagu islaamaa ah, marka muslim wuxuu noqon qofka intaa la yimid muslim buu noqonayaa xukman xaqiiqatan inuu muslim noqdana iimaanka inuu ku dalo qalbiga uu ka waxaa gashan yahay waxa inay qalbigiisa ku jiraan ayay noqonaysa marka shantaa hore waa dawaahirtii muuqaalkii kore wey munaafaqa la imaada laa ilaha illa allah maxamad rasul lah salaadii buu tukan wuu soomi wuu xajini waa munaafaqa maaa waay iimaan baa la waayey qaala wuxuu sadaqta run sheegtay qaala faajibna la ysl yasadiqu qaala faakbirna can aliiman bal iimaankana ii sheeg qaala an tu'mina billahi inaad ilahay rumayso qalbiga ka qirto wa malaaikatii malaaigtiisi aad rumayso malaaigtaas makhluuq ilaahay abuuray oo nuur laga abuuray oo ilaahay ku caasinin wixii la amrana sameeya fara badan in badan oo magacyadooda aanan aqoonin in aanan wax yaroo magacooda ka maqalay in badan baa magacooda jibriil iyo mikaa'iil iyo waa laakiin inta kale iimaankooda marka waa laga maarmaan oo bitafsiili liman fusil wa bilijmaali lilbaaqi bay dhahaan wixii magacooda la sheegayna waa inaan saa tafsiirka u rumayno inuu jiro jibriil inuu mikaail jiro inuu malkumow jiro wixii kalena duuduubka aan ku rumayna inay malaa'ig badan ay jiraan oo khalqi ilaahay ah wamaa yaclamu junuud rabbika illa hu wa malaaikatihi wa kutubihi kutubta ilahay la rumayo kutubta faraha badan ee ambiyada iyo rususha lagu soo dejiyey inta u waaweyn ay tahay qur-aanka kariimka iyo zabuur iyo tawraad iyo maxay ay tahay iyo injiil suxufi ibraahim wa muusa in la rumeeyo wa rusulihi inna rusushiisa alla la rumeeyo faraha badan oo wixii la sheegay macyahooda oo minhum man qasasna caleyka minhum lam naqsus ilahay uu yidhi qaar la sheegay qaar la sheegin in la wada rumeeyo walyawma maalinta alaakhira ee kale waxay maxaasinta islaamka jamiica arusuli way wada rumaynayaan islaamka o dhan rususha el bay wada rumaysan yihiin hal rasuul oo rususha ka mida ah qofkii beeniyana waxaa weeye gaal buu noqonaya gaal buu noqon waa ku gaaloobay ninkii hal rasuul rasuulsa kamida ah beeniya rasuulsha hal rasuuloo ka mida ah, qofkii beeniya oon rumaynin waa ku gaaloobi soo saa maa wa tu'minu bilqadari qadarkana waa inaad rumayso waaa ka inta marka shaahidka loo keenay xadiidka iimaankii waxaa ka mida ah, wa tu'min bilqadar qadar inaad rumayso in ilaahay lowxulmaxfuudka inuu qoray cilmigiisa horreeyey wax walbaba intuu waxbaba la abuurin makhluuqa lowxulmaxfuudka inuu ilahay wax ku qoray haddana wixii dhici doona wax walbaba su u dhiciyo xilliguu dhiciyo goortuu dhici inuu ilaahay garanayo subxaana wa tacaala wa tu'minu bilqadar khayrihi khayrkiisa iyo wa sharii shartiisa labadaba xagga le ka ahaatay qadar ilaahay uu qoray weeyaan cilmigiisa iyo aqoontiisiina wax walba ku socdaan wax una ilaahay ogeyn oo dhici ma jirto laakiin ikhtiyaar iyo asbaabta inaad la imaato adaa lagu daayay asbaabtii baad la imaani qadarkaas laakiin eh, muxuu ahaa kawni iyo khalqi iyo abuur markii la dhaho ilahay baa iskale amaa sabab iyo ikhtiyaar markii la dhahana basharka iyo bini aadamka loo daayay walidalika loo ciqaabay wixii uu sameeyo oo shar ah wixii uu ka tago oo khayr ahna waa loo qabsa waa loo ciqaabaya wixii khayr oo la imaanana waa loo laga abaalmarin qaala wuxuu yidhi ninkii asagaha sadaqta run baad sheegtay haddana waa tacajub iyaduna qaala wuxuu yidhi faakbirnii iga warran can alixsaan ixsaanka iga warran qaala an tacbud allah wa ina ilahi caabudo kaanaka tarahu sida adigoo arkaaya soo maarti sida adoo arkaaya ayaa lagu yidhi oo markaas salaada tukan waxaad u tukan sida arkaaya markaad camal kasta oo saalixa la imaanayso waxaad oola imaan sideedoo ilahay arkaaya khushuucdeedii dumaaniinadeedii xasiloonideedii taqwadeedii wixii oo dhan baa qalbigaada kusoo xaadiri sidaadoo alla arkaayo oo kale fain lam takun taraahu haddaad arkayna fa inahu yaraaka aduu ku arkaaye haddaa adiga qalbigaada halkaa uuna gaadhsiisnayn muraaqabatullaahi sidaadoo arki inaad gaadho heerkaasi cabsiha ku gasho cabso rabbi asaga uu ku arkaa fa yaraaka ilahay uu ku arkaayo subxaana wa tacaala marka ilahay sifaatka uu leeyahay raqiib baa ka mida wtaqu llah aladi tasaaluuna bi wlarxama in allaha kaana calaykum raqiiba ka raqiiba raqiib markaad ogaato inuu ilahay raqiib yahay ku muraaqabeynaayo ku og yahay kula socdo sifada samiic uu ku maqlayo caliim wax walba uu og yahay basiir uu ku arkaayo sifaadkaas oo dhan muraaqabat اllahi subxaanaه wa tacaala camalkii markaa waxaa u samaynaysaa si khushuuc leh alla ka cabsi leh xishood leh edab leh yaad oola imaan haddaad inaad hadasho damacdo rabbi baa ku maqlaya inaad waxaan samaysa haddaad damcdo rabbi baa ku arkaaya wixii qalbigaada ku jira allah caliimoo ka warhaya oo og xaaladaada guud ahaan allah raqiib oo kaa koreeya oo ku muraaqabaynaya marka tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraa fainahu yaraa fain lam takun taraah fainahu yaraaka allah ku arkaaya qaala faakbirnii can isaaca waxaad iiga warantaa buu yidhi ninkii nabi maxamed ow saacadda qiyaamo goorta ay dhici buu ka wadaa qaala mal mas-uulu midka la weydiinaya ma aha mid mas-uul kasta aniga adig kalima mas-uul kasta oo la weydiiyo canha saacad qiyaamo ma aha biaclamo mid ka yaqaano min asaa'ilika wax weydiin masaaisha aan laga fatwoon karin ee laga jawaabi karin ee axad garan buusa u jirin alla mooyeene ayay kamid tahay ah, saacadda qiyaama wuquuda xilliga ay dhacaysa saluuka can isaaca ayaana mursaaha qul ilmaa cilmahu cinda allah ilaahay baa yaqaana cilmigeeda iyo goorta ay dhacaysa rabbi baa garanaya marka tanna waxay nagu xumbaaraysaa masale lagu weydiiyo la inaad tidhaahdo laa aclam ma garanayo malmas-uulu canha biaclama min asaa'il kuguma dhaamo inaad tirahdo cilmigay kamid tahay iyo idabta shareecada qaala fa aqbirnii iga warran can amaaraatiha calaamooyinka lagu garto saacadda qiyaama goortay dhici haddii la garan waaye muqadimaad iyo inay soo dhowdahay wax lagu garan ma jirtaa haa amaaraad iyo waxay leedahay calaamaad bay leedahay oo kuwana waa waaweyn yihiin oo qiyaamihii baa bagfooda ku haya kuwana waa kuwa maaratay yaryaroo ka soo horeeya oo soo bixidii nabiga uu soo baxay bay ka bilaabatayba sala allahu aleyh waali wasalam marka calaamatu saaca ayaa la yihahdaa amaaraatu saaca ashraadu saaca intaba waa la yihahdaa nin la yihahda yuusuf alwaabili kitaabka uu leeyahy ashraadu saaca la yidhaahdo min axsani alkutubi almu'alafa fi hada albaab baabkaasi saacadda qiyaamo iyo calaamaadkeeda kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar wax laga alifay kitaabkaasi kutubta ugu muhiimsan buu ka mid yahay ee calaamadaadka saacadka ka sheekeeya oo adiladeeda iyo nusuusteeda si saxiixa oo sariixana usoo daliishada qaala fa can amaaraatiha calaamada qiyaama iga waran qaala an talid alamatu addoontu inay dhasho rabatahaa ayada sayidadeedii waa rabatahaa iyo rabbahaa iyo baclahaa intaba way soo aroortay intaba way soo aroortay marka macnaheeduna waxaa weeyaan macaani fara badan baa la geliyaa oo culamadu ay sheegaan in addoontu <clears throat> la suriyaysto addoonta ay badato la suriyaysan ilmahay dhasho ilmahay dhashayna maqaamkii sayidkeediiba ilmihii doonba noqonaayeen aabihii meeshiisu degayeen sayid buu noqon mark marka aabihii uu dhintana meesha isagaaba gelaya ma addoonsan karo oo la ogyahay farac asal isma addoonsadaan laakiin martabadii iyo siyaadadii halkaasu soo gelaya ma ahe waxa weeyaan katratu saraari suriyadii markay badato oo umalwalad ay ka dhalato carruur ay dhaldhalaan waay fasaad ka imaan doona aakhiru zamaan baa waxaa kamid a umulwaladkao in la gado aan ahayn in la gado oo ilmihii laga reebto waxay soo wareegto qolaba qolo isku hoo dhiibto oo lasoo gadgataba marka dambe ilmaheedii oo weynaada isagoon garanayn hooyadii inay tahay inuu gato addoonsadaba ayadana waa imaanaysaa waxay kamid tahay fasaadka calaamatu saaca iyo calaamadaas lagu gartay kamid tahay waxyaala lagu fasiray bay kamid tahay iyo keyrkeedba intaba waa la sheegaa wa antara alxufaat inaad aragto kuwii kabahala ah alcuraatu ee qaaqaawana alcaala ee caydhaha ricaa'a ari jirkaha oo yatadaawaruuna dheer isku dheeraynaya ku tartana ku tartamaya dheeraynta filbunyaani dhismada in reer baadiyihii magaalooyinka iyo xabaarada intay soo aadaan baadiyihii inti laga soo tago mudanka iyo magaalooyinka laiskugu imaado deenna tabac magaalo la bilaabo kadib deena magaalo wixii laga yaqaano guryo dhisida ay bilaabaan ninkii shalay geela raaci jiray reer baadiyaha iyo reerihii baadiyaha joogay oo intay magaalooyinka kusoo aruuraan deena guryo dhisani in la arko awal baadiya iyo beledun baa lakala ahaan jiray laakiin inay reer baadiyihii ay baadiyahoodii kasoo tagaan oo reer magaalkii ay xaggooda usoo guuraan oo dee magaalada laiskugu imaado min calaamaati saaca bay ka midta saacadda qyaam calaamaadkeed ka midta yatadaawaluuna fi lbunyaan inay deena magaalo imaadaan oo hadday magaalo imaadeen tabcadaan kadib dee nin walba ninka kale uu yihahdo guri dheer adigana samayso ka dheeree waxyaalaha saacadda qyaama ka mida ah. qaala uma qaala wuxuu yihi uma indalaqa ninkii asagaha su-aalahaas markii looga jawaabay indalaqa waa tegey fa buu leeyahay cumar waxaa nagaaday maliyan zaman muddaa nabiga calayh salaam masaladaas aan isku soo qaadin oon kala maqnayn saddex beri bay ahayd meligaas xadiid kala caddeeyey uma qaala lii wuxuu igu yidhi nabiga saddex beri kadib yaa cumaru cumarow atadrii ma og man isaa'ilu kii su-aalahana weydiinaya maalin dhaweeta ma garan qultu waxaanin allahu alle iyo rasuulu rasuulkiisa aclamu aqoon badanoo yaqaana qaala fa inahu ninkaasi jibriilu jibriil buu ahaa ataakum waa inii yimid yucallimukum inuu ina baro diinakum diintiinni soo maaragti marka alislaamu waliimaanu walixsaanu saddexdii marka laisku isku daro maxaa la yidhi diin baa lagu magacaabay yucallimukum diinakum diintiina inuu ina baro marka diinta moo nabigaa dadka baraayay oo mucallim ahaa oo la dhegaysanayay mise jibriil jibriil saa'il su-aal weydiinayo o ah nabigan oo ka jawaabay sida marka loo yidhi jibriil baa wax ina baraayay min baabi inzaali lmutasabib bimanzilati lmubaashir weeyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mubaashir ahaa mutasabib buu jibriil la ahaa qofka hadduu wax sabab u noqdo asagoo mubaashir uu la mid yahay fi lxukmi iyo fi mxuu ahaa ajri walcamal oo jibriil wuxuu nabiga ugu yimid xadiista kale soo socota nabiga calayh salaam su-aalo inay saxaabada weydiiyaan kamida usuuludiinka kamida iimaanka iyo islaamnimada iyo ixsaanka iyo masaa-ishan ayuu jeclaystay intuu banaanka ogu baxay way ka jawaab way weydiin waayeen way ka xishoodeen markaasaa jibriil uu soo degay oo waxay rabeen inay weydiiyaan ayuu oo iyaga matalaya ku hadlay marka isagaa sabab u noqday in cilmigan la helo saas darteed buu nabigu yihi ataakum yucallimukum yucallimukum diinakum diintiinu ina baro <clears throat> marka waa wadiifada wadiifadan fiicnideeda fiiri marka qofka dadka waxbaraaya iyo ka wax maaragtay sababta u ah dadka waxbaranaya ee u sahlaya waxaa weeyaan labadaa unbaa la rabaa mid saddexaad lama ogolo in manziladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo mubaashirkeeda oo cilmiga dadka la gaadhsiiyo iyo qof mutasabib ah ay ahaataba ha noqotee cilmigii oo la tawfiiriyo qaabkii loo baran lahaa wasaa-ishii iyo waddooyinkii cilmi lagu baran lahaa oo la sahlo way fara badan tahay ama dhaqaalaha ku timaado ama booskii iyo meesha wax lagu baran laha ha ahaato ama kutubtii oo la alifo oo la gada ha ahaato ama dalabatulcilmiga iyo ardaday wax baranaysay oo la masruufo oo la maarata jara ha noqoto kullu haadaa waxay soo noqonaysaa sababbay noqonoo yucallimukum diinakum iso wadageli wax saddexaasa lama ogolo ama wax baro ama kalkaalyo noqo qaala xadaanii moxamed bnu cubayd alqubari wa abu kamil aljaxdari wasmahu alfadl ibnu xusayn abu kamil alfadl ibnu xusayn shuyuukhu muslim buu kamid yahay kunyadaasuu mashhuur ku yahay abu kaamil alfadl ibnu xusein aljaxdari wa ibnu cabdata qaaluu xadaanaa xamaad bnu zayd can maari waraaq maar alwaraaq waraaqu waa waa naanays kaana yaktubu lmasaaxif qur-aankuu qori jiray markaasaa waraaq lagu magacaabay matar ibnu damhaan ayaa la yihahdaa matar ibnu damhaan aburaja alkhuraasani can cabdillaahi bni burayda can yaxya bnu yacmar qaala wuxuu yidhi lamaa takalama macbadun macbad ljuhani markuu ka hadlay bima takalama bihi wuxuu ka hadlay fii shaani lqadari qadarka shaanigiisa oo uu yidhi qadarba ma jiro ankarnaa dalika arrinkaa waan inkiray adile iyo nusuus aan kaga hortagnana ma hayno waxay la soo aaday marka maka qaala faxajatu waan soo xajiyey ana ani iyo wa xumayd binu cabdiraxmaan alximyari labadan anaasa xaj umaana xajatan xaj wasaaqu lxadiida xadiidkii bay kaxeeyeen bimacnaa xadiidi kahmas kahmas ibnu xasan manihi xadiidkiisa oo kale wa isnaadi iyo sanadkiisa oo kale wa fiihi riwaayadan wax mutaabaceen waxaa ku sugan bacdu ziyaada ziyaado qaar ah wa nuqsaani axrufin iyo xuruuf la nusqaamiyey oo riwaayadan mutaabica ah yaa middaa mutaabaca ah ayaa xoogow ziyaado iyo nusqaan labadaba way leedahay guud ahaan laakiin xagga macnaha waa iskaga mid وxadثnي محamed بن xاtimi qala xadaثna يحya بن سعيid القطاq qala xadaثna cثman بن غyاثi qala xadaثna cabdاللahi بن can yaxya bni yacmarin wa xumayd bin cabdiraxmaan alximyari qaala waxay dhaheen laqiinaa cabdallahi bnu cumar baan la kulanay fadakarna alqadara qadar baan ka sheekaysanay wamaa yaquuluuna fiihi iyo kuwa reer basre ee macbad ibnu uu hogaaminayo waxa ay ka hadleen fakhtasa alxadiida buu ka qiseeyey ka naxwi xadiidihim ka hamasiye kii ka dambeeyey mutaabacadii weynayeenoo saddexaade can cumar radi allahu canhu buu asagana ka warramay cabdullaahi bnu cumar xadiidkii dheeraa ee jibriil ayuu ka sheekeeyey can nabiy sala allah alay wasalam wa fiihi riwaayadan dambana shayun um waxbaa ku jira min ziyaadatin ziyaado ahoo riwaayada kale ka ziyaadsan tahay waqad naaqasa minhu shay-an waxna waa ka nusqaamiyey ziyaadada nusqaanta inuu keeno kuma khasbana inuu keenana kuma khasbana muslim raximahullah kitaabkiisa laysa kula saxiixin kula maa saxa cindii wadactahu haahuna asagoo la arki doontaa wax kasta oo saxiixa meeshan kuma qorin ee badan buu iska soo gaabsaday qaala waxadaanii xajaaj bnu shaacir xajaaj bnu yuusuf athaqafi kii ahaa mubiriga haaba isku magac yihin waa soo marray bilismi wa ismu labi jadkay ku kala tegsan yihiin kan xajaaj ibnu ajaaj ibnu xajaaj ibnu xajaaj xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxajaaj baa kan la dhahaa xajaaj ibnu yuusuf ibnu lxajaaj baa kan la dhahaa qala xadaana yaxya yunis bnu muxamedin qala xadaana muctamir ibnu sulayman ibnu darkhana taymi can abihi aabihi oo sulayman ibnu darkhana can yaxya bnu yacmar an ibni cumara radi allahu canhu an cumar radi allahu canhu an nabi binaxwi xadiihi xadika wa lamida afar mutaabacaad maraysaa marka xadiid kale waxaa midaar u ah ku wareegaya yaxya binu yacmar ninkaasuu ku wareegaya inta kalena waa ismutaabicinaya baabu liimaan maa huwa iimaan muxuu yahay wa bayaanu iyo in la sheego khisaashiisii iyo arkaantiisii waxadaana abu bakr abi shayba abu bakr ibn muamed abu muxamed muxamed bn ibrahim baa la yihahday wa zuhayr bnu xarbin abu khaytama jamiican dhammaantoodba can ibni culayay ka warrameen qaala zuhayr wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil ibn ibraahim can abi xayaan soo uu ku kala saaraya haddii ay ibnu culaya uu ku yidhi ibnu culaya lafdigaas mayna wada adeegsanin labadan arday labadan sheekh baan ujeedaa ee muslim mashaaikhdiisa ka mid ah abubakar iyo zuhayr sheekhooda ay ka wariyeen ardayga u yihiino ibnu culayaa midna sidan ibnu culaya buu iska yidhi midna maahe magaciisi buu sheego ismaaciil ibn ibraahim buu yidhi zuhayr muxuu yidhi xadaanaa ismaaciil ibn ibraahim abubakar bin abi shaybana can ibnu culaya buu yidhi culayadana hooyadiis weeyaan can abi xayaan ayuu ka waramay can abi zurcata bni camr bni jariir can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala la slam yowman baariza nabiga wuxuu noqday maalin maalmaha ka mida baarizan sababu wuruud lxadiid waay sababta xadiidka ku yimid kaana rasuulu lahi sala allah alay wasalam yowman maalin wuxuu noqday baarizan mid soo muujiya oo soo banbaxay linaas dadki dadkii buu meel taag ah ayuu nabiga fadhiistay uu usoo banbaxay nin walbaba suu usoo fadhiisto oo nabiga calayhi salaatu wasalaam fursad ooga helo ayuu usoo banbaxay meel buu fadhiistay faataahu rajulu nin baa yimideen saxaabadii buu nabigu weydiiyey xadiid kala caddayn doona i weydiiya masaa-isha diiniga buu yihi markaasay aamuseen oo xishoodeen kuma dhiiran karaan rasuulka wuxuu ahaa rajul muhaab nin laga hibaystu ahaa rasuulka sala allahu aleh wasalam fa ataahu rajulu nin baa yimid waa jibriil faqaala yaa rasuul allah anaa ku weydiina ma liimaanu iimaan maxaa la dhahaa qaala an tu'mina billah inaad ilaahay rumayso wa malaaikatii aad rumayso wa kitaabihi kitaabtiisa kutubihi kitaabihi mufradun mudaaf baa la dhahaayo yufiidu lcumuum wa kitaabihi ee jamiica kutubihi wa liqaa'ihi la kolankiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo wa tuumina rumayso bilbacthi alaakhir isa soo saaridda dambe ee ilaahay nushuurka iyo isku imaadka wa ilahi lmasiir wa ilahi nushuur labadaba xaggiisa intii loo soo kaco qabuurta laga imaado iyo haddana xaggiisa loo soo xashrin dadka xag alle qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma lislaam islaamna maxaa la dhahaa qaala alislaamu islaam an tacbud allaha waa inaad ilahay caabudo walaa tushrika bihi shayan waxna aadan ilahay la wadaajinin an tacbud allaha waxdah walaa tushrik bihi shayan oo in marka koowaad waxaa lagu diidan yahay masalatu lishraak iyo masalatu sarfi lcibaadati ligayr illah labadaba lama ogolo in ilaahay cibaadada wax laga siiyo makhluuqiisana wax laga siiyo oo shirka noqdaan ilahay ma ogola subxaanah waa ka deeqtoomaa inuu makhluuqiisa la shirkoodo in cibaadadii o dhan ba intaan ilahay waxbaba laga siinin la yidhaahdo hebel baa iska leh oo sanam iyo muxuu ahaa makhluuqii kale wa lagala siiya loo sarfiyana labada mamnuuc wey marka an tacbud allah ilahay in la caabudo keligi oo walaa tushrik bihi shay waxna aan la wadaajinin wa tuqiima salaata salaadana aad siday ahayd u ogto oo siday ahayd loola imaado iqaama laga cabiray yani waxay mudnayd oo dhan hadday noqoto arkaantii gudaheedama kala galo iyo diyaargarowgii oo shuruudii ah aadaabtii iyo qurxintii calmig mxua camalkii qalbiga ee khushuucdaha intaa asoo lala imaaday bay salaatu salaad ku noqotaa middaa way midda waxgoysa ee ilaahay uu subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inay tahay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar midda xumaanta iyo munkarka qofka ka reebi waa middaa dhammayska tiran ee kaamilkaa ee dhinac lawaba laga istaagay ee la diyaariyey wa tuadiya zakaat zakadana inaad gudato oo almafruuda ee la farad yeelay wa tasuuma ramadaana bisha ramadaana aa soonto qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah malixsaan waan soo marrayaa maxamed inuu lahaa marka tasarufu ruwaad baa la dhahaa qisadana ma ma tacadudin hal mar unbay ahayd ruwaaddaa tasarufaysa yaa muxamed buu yidhi tacajubka iyo layaabka iyo garawaagiisa si looga siyaabo ayuu yaa muxamed yidhi nin aan la garanaynin inuu iska dhigay waxba aqoonin laakiin yaa rasuul allahida saxaabada yaa tasaruftay oo macnaha yaa muxamed meeshay ku fiican tahay ee ku roon tahay ee laga rabo qofka muslimka inuu isticmaalo yaa rasuul allah wey malisaanu isaan maxay tahay qaala an tacbud allaha inaa ilaahay caabudo kaanaka taraa sida alla arkaaya u caabudoo raqbaha ku hayso jacayl iyo maxabaha ku wado fainaka adigu ilaa taraahu haddaad arkaynin oo halkaa aada gaarsiisinayn fainahu yaraaka ka cabso waa ku arkayae qaala yaa rasuula rasuul allow mata saaca saacadda qiyaama goormay dhici doontaa qaala ma lmas-uulu canha midka mas-uulkee la weydiin biaclama kama yaqaano min asaa'ili midka saa'ilka wax weydiinayo kuguma dhaamo weeyaan aniga adiga keliyaana ma ahee qof saa'ilahoo kasta oo saacadda goorma dhici dhahaa sidaan baa u taallo isma dhaamaan walaakiin se uxadiuka waxaan kuu sheegay can ashraaiha can amaaraatiha can calaamaatiha calaamaadka iyo ashraada iyo calaamada ay leedahay baan kuu sheegaya idaa waladat ilamatu rabaha rabatahana waan soo maray sayidkeeda hadday dhasho fadaka min ashraadiha saacadda qiyaama calaamaadkeedii bay ka mid tahay wa waida kaanat alcuraatu alxufaat dadka iska qaqaawanaa ee aradnaa alxufaat kabala'aanta ahaa ee kabaha mararka qaar aan haysanin hadday helaanna xabad kala gadisan mid mara lagu xidha iyo waxaa iska watay aan tuurayna marada kabtadi ka goodo iska jiitamayey ru'uusanaas kuwii oo ru'uusanaasa inaad aragto ayao dadka madax u ah kuwii dadka madax u ah oo hogaaminaayo loo sacbinayo fadaaka taasna min ashraadiha saacadda qiyaama calaamaadkeeday ka mid tahay isbeddelka weyn ee ijtimaaciga ah ee ummadda ku dhacaysa hal mara ah. wa idaa tadaawala markay dheereeyaystaan ay ku tartamaan dheereenta ricaa albahmi kuwa maqasha raaci jiray baraarka iyo maqasha raaci jiray fil bunyaani guryaha dhismadooda markay dheereeyaan inagoba ninka kale ka guri dheeraado oo magaalo laiskugu yimaado fadaaka min ashraadiha saacadda qiyaama calaamaadkeeda bay ka mid tahay fii khamsin shan gudahood shan shay laa yaclamuhuna ma oga ila allahu ilahay mooyaane shan shay oo mafaatixulgayb la yihahdo mafaatixulgayb laa yaclamu ila allah ayaa jirta uma talaa wuxuu akhriyay in allaha alle cindahu alle agtiisa waxaa ahaaday cilmu saaca saacadda qiyaama cilmigeeda xataa malaga afuufaaya ee naafiqu eh, muxuu ahaa afuufaaya buunka iyo qarniga wuu iska sii diyaargaroob mooyeen ma yaqaano goorta laakiin diyaar wey nabigeenaa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu diyaargaroobay oo dhegta raaricinaayo oo uu sugaayo amar diyaar weyaan waa sii diyaarsan yihin ah, waktigii baa dhawe kaala iyo sugi mahayo isticdaad malaaigta malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala heerka ay ka gaareen ilahay daacadiisa iyo muxuu aha aqbalidiisa iyo ogolaashihiisa awaamirtii shaygii asaga ahaa ay samayn lahayn oo la gaarin bay sii diyaargaroobi ay sii diyaargaroobaysa basharka iyo bini aadamku sidaas ma aha bini aadamku wixiisa waa un daba orad un waa un kadabageyn un waa un kadabatuu isticdaad awali ah iyo sii diyaargaroowa ah, bini aadamka inta badan ma laha waa ku yar yihiin gaar ahaanta innaga waan isku naqaanaa arrinta ayada waan isku naqaanaa wax markii la qabanaayo goormaa la qabtaa hawshii oo loo fadhiyaa la qabani ah, hawshii oo loo fadhiyo ayaa la qabanaya waxaad arkaysaa maalan khadiibkii oo intuu khudbada fuulay mimbarka saaran oo mimbarka asalaamu calaykum raxmatullah yiri oo muadinkii uu xisibkiisi bogiisi sii dhamaysanaya saadii saacadu si qurana si dhamaysanaya waa ninkii la rabay inuu mikrofoonka muadinka u dhiibo oo us iimaanka dhiibo oo usii daaro oo markuu saa asalaamu calaykum dhahdo aadaankiisa usii istaago markaasaan la fiirfiirin dadka qaar baad arkaysa sidaa yeelaya markaa u fiirsa adiguba loomana baana sidaa iyade waxaa la rabaa isticdaad iyo diyaargarow ha ayaa la rabaa marka horeba haddii aan diyaar marka hore aan musbaqan u diyaar garoobin niyadaada marka horeba diyaar may ahayn walow araadu lkhuruuja laa acaddu lahu cuddat ilayh laa acaddu lahu cudda way u diyaar garoobi lahayen laa yaclamuhuna ila allah saddexdaasaa la sheegay midda koobaad in allaha shanta shan weeyaan in allaha cindahu cilmu saaca saacadda qiyaama goortu dhici wayunazilu lgayda roobka isaga unbaa dejiya goorta uu imaanaya ilahay baa garanaya saadaal iyo waxyaalahaas dhan waa uun takhmiinaad iyo calaamaad iyo muxuuha wax laisku dardaray mararka qaarkoodna way rumooy marka qaarkoodna sax maba noqonaysa roob weyn baa soo socda isagoo aynan dhicin baa la arkay roobkii abaar baa nagu habsan doonta dhici doonta barwaaqo waxay dhacdaa la arkay marka goortuu roobka di ilahay baa garan wa yaclamu wuxuu ogyahay alla maa fi larxaam riximka waxa ku jira hooyada caloosheeda riximkeeda waxa ku jira ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala a ilahay baa garan oo haddii qaar kamida uu makhluuqa garto ma wada garan karo makhluuqa dhammaan waxa riximka ku jira ma wada garan karo waa laga yaaba inuu qof yihahdo soo tan maaha intii combuutarka la saara laleey waa wiil waa gabadh waa saa laleeyahy soo maa waa goorma haddee waa markii makhluuq ilahay u ogolaaday inay ogaadaan waxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey kombyuutarkan ogaaday inuu wiil iyo gabarh yahay waxaa ka horreeyey makhluuq kale oon bashar ahayn oo waayo malagii malagii ilahay u diray subxaana wa tacala adakarun am unha ashaqyo am saciid waa kila marka laa yalamu yaclamu eh, ilah xoogay ma fi larxaam wax reeba ku jira xataa marka la ogaado wiil gabadhi wuxuu yahay la ogaado waxni waxaadan ogeyn baa jirta inuu shaqi yahay iyo inuu saciid yahay intee noolaan doona adduunka goor buu ku dhiman doonaa risqigiisa meequu dhan yahay wax ogaan karo ilahay hayn ma jirto wamaa tadrii nafsun naf ma oga maadaa tagsibu waxay samayn doontaa qadan berri wax kastaba ballan iyo takhdiid iyo balaan sii samayso laakiin waxaad samayn doontaa adiga ma hubtin mana ku dheeran karti wamaa tadrii nafsu naf ma oga biayi ardi dhulkii tamuuto ay ku dhiman doonto meeshay ku dhiman doonta lama yaqaano ma meesha ku dhalatayba ma meel kalaa ma safaray aadayba ku dhiman doontaa ilahay unbaa garanaya qofka markii uu meeshiisa meel ahayn uu ku dhinta ilahay u qoro dan iyo xaajaa ilahay u geliyaabaa soo aroorta xadiid xaajaa qabana meel hebel baan dan u leeyahay halkiiba kusoo dhiman ina allaha alla caliimun axwaasha addoomaha oo dhan kii ogo ka warhaya weeyaaba yaqaana khabiirun wax walbana hoos u og qaala uma adarbara rajulu ninkii su-aalaha nabiga weydiinaya waa dhaqaaqay faqaala rasuulu lah sal slam nabiga wuxuu yii rudduu calaya arajula war ninka ii soo celiya war ii soo celiya ninkii su-aashii markii weydiya iska tagay ii soo celiya waa og yahay rasuulka saxaabaduu rabaa inuu baraarujiyo faakhaduu waxay guda galeen yaruduuh inay soo celiyaan falam yarow shaya waxba u arki waayeen jibriil oo iska buuray dabeesha ku darmaday oo qarsoomay isqariyey yaa garan kara markuu rabana uu ismuujini qofku qofku iska soo dhigi wuxuu iska soo dhigayaa waxaan eh, la xamili karin oo lix boqol oo gara buu lahaa ayuu marka qaarkood laba jeer nabigu ku arkay calayh salaam waxaasoo dhan jibriil iyo malaaigta ilaahay tashakul waa la yihahdo yaa u suurooba ilahay baa u sakiray subxana watacaala markiiba minaq buu yidhi falam yarow shay waxba way arki waayeen faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu yidhi hada jibriilu jibriil buu ahaaye ahaa jaa waa yimi liyucallima annaasa dadka inuu baro diinahum diintoodii diintu inuu baro macnaha qofka faadilka ah caalimka ah cilmiga leh calaa shakli su'aal su-aal wadadeed asagoo u maraayo dadka ku bari karaa suaal su-aal buu ku bari karaa alimaamu abu xaniifa raximah llahu tacaala wuxuu ahaa dariiqatu tacliim qaabka uu dadka cilmiga ku baro ardadiisa ma way ka duwaneed qaabka kale ee dadka culummada ay wax ku baraan as-ilo ayuu kusii dan jiray markaasay niqaashi jireen markay su-aasha niqaashaan oo nin walba ijtihaadaadkiisii uu banaanka soo dhigo oo nin walba isku dayo inuu masaladan ayada meel salka u saaro istimbaad uu la yimaado oo nin walba meel isku dayo ayuu dhihi jiray markaa sida saxdaa sidaa weeyaan hala qoro markaasa la qori jiray marka qof walbaba dariiq buu leeyahay walikullin wijhatun huwa muwaliha wey jibriil marka xadiidkiisa waxaa laga faaidaystay inuu ninka caalimkaa su'aal asagoo garanaya jawaabta uu dadka weydiin karo culammada si dadka uga faaidaystaan si dadka uga faaidaystaan waa yeeli karaa xadiidkan wuxuu ka duwan yaha xadidkan soo maray cumar bn khaaab waa saddex beri baa nabiga ka maqnaa labistu maliyan kadib uu ii sheegay nabiga alayh salaam kanna saxaabadii oo meeshii fadhida ayuu nabigu yidhi jibriil iisoo celiya ee isoo celiya ninkii iisoo celiya kadib way waayeen waa jibriil buu yidhi meeshiiba ku sheegay labadaasi marka daahirkooda waxaad moodaa inay iskhilaafsan yihiin waxaa lagu jamciyaa markii ay dhammaatay su-aalihii iyo jawaabihii cilmigii meeshaasi dhammaaday isla markiiba cumar waa iska kacay asagu furuq buu yidhi tacliiqan dambeba wuxuu un la gaarinba ayuu cumar iska tegey nabiga calayh salaam waxaa ka dambaysa cumar ouna joogin inuu nabigu saxaabada yidhi ninkaas ninkii soo celiya iyo jibriil buu ahaa inta ayagoo helay cumar saddex beri kadib asaga yaa loo sheegay inuu ahaa jibriil sidaasaa lagu jamciyey qala xadaana maxamed bn cabdillahi bn numayr qala xadaana maxamed bn bishrin qala xadaana abu xayaan ataymi bi hada isnaad milah xadiidkaa wax lamida mutaabaco weya de milahu waxaana niri midka milahudale iyo ka xagga loo xawilaayo sanadan wa matnan lafdan wa macnan waa iskaga mid xadiidkan waxa mutaabaceyna kaa hore kugu xawila iyo kalagu xawilmaayo labadaba waa iskaga mid xagga lafdiga iyo agga macnaha milahu haddaad maqasho waa sidaa haddii aad maqasha naxwow aad maqashana midka naxwahule iyo kaas xaggiisa loo ishaarayo macnahay iskaga mid yihiin lafdiga way ku kala duwan yihin sidaa wey marka isilaax muxadiiinta ay leeyihin wey marka milow weeye laakiin milowdaasu haddana wax ka soo reebay wuxuu ku yidhi kayra ana fii riwaayatihi inta kale waa milo waa iskaga mide eh. riwaayadiisan midka wax mutaabacaynaya idaa waladat alamatu baclaha meeshii idaa waladat alamatu rabaha aan soo maray baclahaa buu ku fasiray yacni saraari kuwa wax dhalaayana waa kuwii saraaridahaa ee la suriyaystay kuwa wa dhali maaratay bacliga dhalaya yani asaraari tafsiir oo ma aha baclahaa baclahaa yani wuxuu la jeeda asaraari ma aha saas tafsiirku maaha ee waxaa weeyaan an talida idaa waladat ilamatu maka dhasha baclahaa ay dhasho bacligeedii zawjkeedii ayaa lagu fasiri say ku imaan kartaa waxay ku imaan kartaa yani asaraari suriyadii baa badan suriyadii hadday badato oo addoonta aad leedahay iskaga galmootaa suriya la dhahaa suriyada markay badatana ilmaay dhali umulwaladayn noqotay umulwaladayn la gada ma ahayn waa la gaday waa lagu caasiyey liiibi waxay soo wareegtaba waxaa gacanta ku dhigay oo zawj u noqday ilmaheedi ilmaheedii oon garanaynin oo laga iibsaday hooyadii isagoo yar ayaa markaa waxay kamid tahay marka calaamaatu saaca waa lagu fasiray baclahaa iyo iyo mxuu ahaa rabbahaa iyo rabatahaa iyo intaba tafaasiir saxa oo jirta wey xadiidka marka mutaabacadan hadda aad maqlaysa milahu abu xayaan abu xayaan ataymi ayaa horta la iskugu imaaday oo ah madaarka waxaa la mutaabacinaya marka yuu noqday yaa ismaaciil ibnu ibraahim ninka ibnu culayo la yidhaahdo yaa la mutaabacinaya qofka mutaabacinna waa kuma muxamed ibnu bishri weeyaan marka muxamed ibnu bishri wuxuu mutaabaciyey ismaaciil ibnu culaya isku sheekh weeyaanoo abu xayaan ataymi baa sheekh u wada ah hase yeeshee maxamed binu bishri xadiidkiisa sanadkiisa ismaaciil xadiidkiisa oo kale weeyaan milahu mila xadiidi ismaaciil oo kale wey moxamed binu bishri xadiidkiisan ayra ana fii riwaayatihi markaad damiirka waad ogaatay marka hayra ana fii riwaayatihi ninkan wax mutaabaceyna maxamed binu bishri ee riwaayadiisu uu ku khilaafay ismaaciil ibnu culaya waxay wadataa idaa waladat ilamatu baclaha yani asaraari intaasay wadataa intaasay wadataa marka waa taabic iyo matbuuc wey iyo meel laiskugu imaado majmac ah baab lislaamu maa huwa islaam muxuu yahay wa khisaalihi iyo in laga sheekeeyo khisaashiisa qala xadana زhayr بn xrb xadana jrيr an xumaarata ibn alqacqاc an abi zurcata ibn cmr bn jrيr an abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi salى اlahu alيه waslam nabigu wuxuu yihi saluunii weydiiya maalin dhamaan kamida maalin bu wuxuu nabigu waxay weydiiya ardadiis war waxay weydiiya oo cilmiga su-aal iyo dalab baa lagu helaa alcilmu bالtacalumi cilmigu barasho ee su-aal baa lagu helaaye ibnu cabaas radia allahu canhu markii la weydiiye o la cilmiga faraha badan ibnu cabaas ow xabrulumma maxaad ku mutaysatay wuxuu yidhi bicaqlin biqalbin caquul wa bilisaanin sauul saasuu yidhi biqalbin caquul wa bilisaanin sauul qalbi caqli badanoo wax koobi qaflad iguma jirto iyo halmaan iyo maqnaashee qalbigeega waa qalbi yaqayda baraarugsan oo xifdinaya oo faahin baanahay ahay ko ilahi waa siiyey laba anigoo nin gaab isgaabsada miihi maslada meesha iga gasha waan oga dabagalaa walisaanin sahuul nabiga wuxuu yidhi saluuni weydiiya fahaabuuhu way ka hibaysteen yasaluuhu inay weydiiyaan way ka hibaysteen ama si khaldan codka kor u qaadaan wuxuun cabsi bay qabaan fa jaa rajulu nin baa yimid fa jalasa cinda rugbatayhi nabiga labadiisa lowbuu ag fadhiistay oo ag labada low u saaray fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah mal islaam islaam muxuu yahay su-aalihii la rabay ee usuuludiinkaha waa kan mal islaam qaala wuxuu yidhi laa tushrik billahi shay-a ilahay wax la wadaajin maysid makhluuqiisa axad kamida ood ilahay cibaado la wadaajin ma jirto wa khalaqaka waxda keligii baa ku abuuray kol hadduu keligii ku abuuray oo asaga rabbi kuu yahay koonkao dhan maamulo oo rubuubiyadii aad ogaatay hadda yatadaman twxiid rububiya yaltazim tawxiid uluhiya tawxiid luluhiya yatadaman saas dhaha laa tushrik billahi shaya waxba ha la wadaajinin kolba hadduu keligii ku maamulayo oo isaga keligii uu maamulka iyo koonkao dhan uu leeyahay axad kale uu kula kaalmaystay aysan jirin cibaadadana keligiisii laa tushrik billahi shaya watuqiimu sala salaadana ooga watuutiya zaka zakadana bixi watasuumu ramadaan ramadaanramadaanka asood bisha ramadaan qaala ninkii wuuu sadaqta rubaa sheegtay qaala wuxuu yidhi haddana ninkii yaa rasuul allah ma liimaan iimaan maxaa la dhahaa qaala an tu'mina billah inaad ilaahay rumayso wamalaa'ikatii aad rumayso wakitaabihi kitaabkiisa aad rumayso waliqaa'ihi la kulankiisa aad rumayso warusuli rusushiisa aad rumayso watumina aad rumayso bilbacdi in qubuuraha laga soo bixi doono watumina aad rumayso bilqadari kullihi kullihi waxaa laga wadaa khayri wa sharihi wax dhibaata oo ku xanuujisa hadday kugu dhacdo iyo wax kaa farxiyo oo horumar haddii aad hesho labadaba allah kuu qadaray adoon dhalanin ka hor baa la qoray oo lagu qoray bale qabla khalqi الsamaawaati wاlard bihamsiina alfa sana konton kun oo sano intaan makhluuqaba la abuurin ama samaawaadka ardooyinka ayaa wax walba ilaahay qoray looxulmaantu ku qoray ah, cilmigiisa waxba ka sii horreeyey wax allaala wixii imaan doona hadduu imaado suu noqon doono dhammaan allah sii ogaa kadib haddana ilmaha calooshaada awoodaa ku jirta wax walba sii qoray marka tanziilkii iyo muxuu ahaa xaalad kasta degiddeeda haddana ilahay baa la socdo ogo ka warhaya oo qadarkii wey wa tu'mina bilqadari kulih qaala sadaqta run baa sheegtay qaala yaa rasuul allah mal ixsaanu ixsaan maxaa la dhahaa qaala wuxuu yidhi an taksha allah ina ilahay ka baqdo khashya kaanaka tarahu sidaad ad arkaya fa inaka adigu in laa takun haddaadan taraahu arkayn fa inahu yaraaka asagaa ku arka qaala sadaqta rumaa sheegta qaala yaa rasuulala mataa taquumu saaca saacadda qiyaama goormay dhacaysa qaala ma almas-uulu canha qofka la weydiin biaclama ma yaqaano kama garanaya min asaa'ila qofka su-aalaya wasa uxadiduka waxaanse kuu sheegaya can ashraadiha saacadda qiyaama calaamaadkeedi idaa ra'ayta haddaad aragto almarata naagti oo talidu dhalaysa rabbaha sayidkeedi dhalaysa oo xataa qaarkood waxay ku fasireen waxaa badan doona caaqulwaalideynka caasiga badan innihii keliyuu qabsanoo hooyadiibu amrayaaba hooyadiibaaba gabanaysa oo cabsanaysa hooyadiibaa hooyahaya dhehaysa marka taasna waa calaamaadka qiyaamaha fadaka min ashraadiha saacadda qiyaama calaamaadkeeday ka mid tahay waidaa ra'ayta haddaad aragta alxufaat dadkii kabaha alcuraatay qaqaawanaado asum albukm asum dhagala'aan tahay albukma afla'aan tahay waxay maqleen iyo adduunka wax ka socda o dhageysteen ay maqleen maba jirtaba meel aan muwaasalaad iyo xiriir midna lahayn ayuu joogaayo sanad kadib u maqli hebel waa dhintay ama meelema dhibaata ka dhacday marka asum dadkaas dhagaha jufnaa waxba aan maqlaynin albukme aflaawayaashaha af uu garanaayo oo uu ku hadliyo afka hooyadaan ahayn ma jirto ah, wax fasaaxaa iyo wax aqoon uu ku hadlina ma jirto kuwii saas ahaay oo muluukalardi ardada boqoraba u ah boqoraba u ah markaad aragto fadaka min ashraaiha saacadda qiyaama calaamaadkeedii wey waidaa ra'ayta markaad aragta alxufaat dadkii kabalaanta ahaa curaadka qaaqaawanaa asum albukmi muluka alardi faleeka min ashraadiha wa idaa ra'ayta ricaa'a albahmi kuwa ariga raacaya maqasha madmadow yatadaawaluuna iyagoo dheereynaya fi bunyaani dhismada weliba dheer dhisanaya dad wanaysatan wuxuu kuleeyahay geel baan raaci jiray ari baan raaci jiray kuleeyahay marka ayadana waa dhacaysa faleeka min ashraadiha saacadda qiyaama calaamadeeda wey fii hamsin shan shayse min alghaybi waxaa maqan kamida mafaatixulgayb baa la dhahaaye ilahay baa furaheeda garan laa yaclamuhuna ma yaqaana ila allahu ilahay mooye ilahay baa garanaya shan shay uma qara'a ayadan akriyay in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil lgayf wayaclamu ma fi larxaam wma tadri nafsu ma laa tagsibu hada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut in allaha caliimun khabiir shantaa ilahay un baa garanaya subxana watacala qaala uma qaama arajulu ninkii waa iska kacay faqaala rasuulu lahi sal slam ba wuxuu rudduu calaya war soo qabta ninkii iso celiya faultumisa la raadiy aggii xaggaba falam yajiduuhu maynan helin waaba markiiba dabayshu tarracay faqaala rasuulu lahi sal l slam ba wuxuu yidhi iska jooga hadaa jibriilu jibriil buu ahaay araada wuxuuna doonayay markaa su-aal weydiin weydeen araada wuxuu doonaya jibriil an tacallamuu ee an tatacallamuu inaad barataan id goortii aad lam tas'aluu su-aal iweydiin weydeen ayaa wixii aad rabteen ama muhimka ahaa ayuu isaga inii weydiiyey idinkana dhegaysato o ka faa'idaysateen marka kaanahu yucallimukum jaakum yucallimukum diinakum tasa wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala